waxaynu ku jirnay iyadaynu ka soo baxnay haswatu khaybar iyo dagaaladii ugu dambeeyey nebigu calayh salaatu wasalaam oo uu ku furtay meelihii ay nimanka yuhuud la odhan jiray deganaayeen waxay culimmada taariikhda qoraa sii sheegaan ama sii tiltilmaamaan oo kale khasawaad yaryaroo khaybar iyana uun la socday sida fadak oo meel yaroo iyana waxoogaa yuhuudi ay deganayd ahayd oo kadib markii say culamaai taariikh nebigu calayh salaatu wasalaam uu khaybar furtay uu cid u diray oo iyana heshiis la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay kaloo sheegaan waqaco yaroo iyana ka dhacday meel la ydhaha waadi lqura oo iyaguna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam furtay weliba waqcadatan waadi lqura ka dhacday waxay tilmaamaan markii ay meesha yimaadeen bay nimankii yuhuud ahayd gamuuna ku ganeen dabeetna midcam nin la odhan jiray oo addoommii nebiga ka mid ah calayh salaatu wasalaam ayaa ku dhintay bay yidhaahdaan markaasay dadkii waxay idhahdeen hanii'an lahu biljanna kaa janna u sugnaatay waxay sheegeen rawaayadku markaa inuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam kalla waladii nafsii biyadii ina alshamla alatii akhadaha yowma khaybara min alghanaa'im lam tusibha almaqaasim latashtacilu calayhi naara kada inuu janno galaye ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee shamladii ama maradii yarayda uu qaatay khaybar maqaanimteedii uu ka qaatay iyadoo aan la qaybinin yani huluul baa jiray waxbuu qaatay aan qismadii gelin taasbaa iyadoo naara iminka ku ololaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkii markay warkaa maqleenna nebiga waxay u keeneen iyagoo bishiraak shiraakeyn alaab yaryaroo maalintaasi la qaadqaaday wixii ka socday markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari sheegaya wuxuu lahaa shiraakun min naar shiraakaani min naar waxay keenaanba waa intanoo naara iyo intanoo naaruu ku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacnii shareecada waxyaabaha xaaraanta aadka weyn waxaa ka mid a ah hanaymta muslimiinta inay cidiqaad qaadato iyadoo aan qismadii ka dhicin waa uluul ama waa shay aan diinta ku bannaanayn waxyaabahay culammadu sheegaane maalmahaas waxaa ka mid a ah, iyana tayma meel yaroo la yidhaahdo oo iyana ay leeyihin nabiga calayhi salaatu wasalaam bay isu dhiibtay calaa kulli xaal nebigu wuu soo noqday soo socodkii uu ku soo socday madiina eh, aynu lahayn waa wakhtigii ay baratamayeen eh, salamata bnulaqwaciyo ninkii kale iyo wuxuu nebigu soo marayay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam meelo yaro dhaadheer iyagoo dadku qaylinaya qaar ka mid oo allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah la qaylinaya nebigu wuxuu ku yidhi war naftiinna dhowrsada uma yeedhaysaan mid dhegala iyo mid maqantoona yani allaha subxaana wa tacaala alla hadlaysaan asamina maaha mana dhegalaa mana maqna e tadcuuna samiican qariiba waxa u yeedhaysaan alla idin maqlaya oo idin dhow ee aayar iska wardiya idan fi shariica dadku waxa ay la qayliyaan ee adkaarta ka mid ah meelaha ay soo aroortay mooyaane dhulka kale waxaa fiican siduu nebigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam in la yeelo meelaha ay soo aroorto quri inta badan waa xajka labayk allaahuma labaykta intaa lala qayliyo waa soo aroortay laakiin awraadan kale dadka muslimiinta uu wardinayo qofku ama allahu akbar ha idhahdo ama subxaan allah ha idhahdo ama laa ilaha illa allah ha idhahdo inuu aayarkiisa iska wardiyo oo aayar iska rogo saas baa sunnadu ku jirta saasay daraaddeed buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cidi dhagaala uma yeedhaysaani iyo cid idinka maqantoona ilaahay waa samiicun qariib waa mid idin maqlaya oo idin dhow ee aayar iska wardiya buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waana taynu soo marray nu nidhi dhexda markii la soo socday habeenkaasi abu bilaal ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam yidhi ilaali ciidanka bilaalla waa lulooday dabeetana waataynu lahayn xataa salaaddii subax baa ka tagtay oo goor barqa baa ciidankuba toosay maca nebiga calayhi salaatu wasalaam goor barqa baa la toosay dabeetana wuxuu yidhi meeshan inaga tallaabiya waadiga kan aynu salaaddii subaxba inaga tagtay intuu ka guuray ayuu meel kale ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam hazawaadka ama dagaalada la sheego sanadkaasi toddobaad waxaa ka mida dagaal la ydhaha haswatu daati riqaac haswadatan mu'arikiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan wakhti hore inay dhacday banunadiir iyo khandaqa dhexdoodii sanadkii afraad iyo meelahaasi ayuu ku sheegaa ibnu isxaaq iyo ibnu xibbaanna sanadkii shanaad buu ku sheegaa laakiin waxay u dhowday sida bukhaari sheegayo inay wakhtiga kan dhacday khaybar dabadeed waayo waxaan leenahay haswadatan waxaa ka qayb galay rag ka mida raggii ka soo noqday hijrat alxabasha xabashida markii loo hijrooday raggii soo noqday abu muusa alashcari iyo abu muusa alashcarina waxaynu ogeen inuu yimi maxay khaybar waxaa kaloo la sheegaa inuu ka mid ahaa ragga ka qayb galayay yacni rag ka soo noqday ama khaybar dabadeedii raggii yimi rag ka mid ah ayaa ka qayb galay baa la yidhahaa saasi daraaddeed abu hurayra ka qayb galay baa la ydhaha abu hurayrana waxaynu naqaanaaba wakhtigaa khaybar buu soo islaamayba kuwaasi waxay caddaynayaan axaadiistaasi bukhaari iyo nimankaasi ay ku jiraan inay ahayd wakhtigan dambe iyada lafteedu waxay ku saabsiisnayduun nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horrayn dagaalada tan saddex kooxood bay ishayeen kooxi quraysh bay ahayd oo quraysh wakhtiga kan waxaynu leenahay waxaa lagula jiraa muhaadana heshiis heshiis toban sannadood in dagaalka la dhigaa baa lagu jiraa weli oo sulxu xudaybiya ka bilaabmayey qolana yahuud bay ahayd oo yahuud macaaqishoodii ama meelihay deganaayeen dhulkii ugu dambeeyey waa khaybar iyo agagaarkeeda intan deganayd waa tan laga soo takhallusay oo iyagana waxaad moodaa in meel la iska dhigay kooxda hadhe waa niman qatafaan la yidhaahdo niman carbeed oo reerbaadiye u badnaa oo xataa suuqa khaybar raggii lahaan jiray ilaalin jiray ka mid ah oo khaswatulaxzaab nimankii iyaguna ciidanka aadka u tiro badan ama ciidan ciidanka quraysheed leeg ama ka badan kaga soo qayb galaya nimankaasi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan u diray iyagu waxay markaa kaga gedisan yihiin labadan kooxoodoo kale meelo loogu tagaabay lahaayeen qurayshi dhul bay lahayd gaaro oo laga dagaalgeli karo magaalooyin leh yahuudduna dhul bay deganaayeen qalcada iyo wax leh qoladani waa reermiyi ma laha meel ay degaana de waa nimankaa guuraya kolba meel isaga socda oo wax urursanoo caynkaasi ima jiraan laakiin waxaa lagu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladan markaa ciidamo yaryaroo isdaba joogjoog ah oo xamlaatu ta'diiba baa loo diray ahlulmaqaazi waxay sheegaan markaa inay dhacday sanadkii toddobaad ee hijiriyada inay waqacda tani ahayd warka markaynu soo duuduubnana waxaa la ydhahdaa waxaa nebiga soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam in niman khatafaan ka tirsan oo bani taclaba iyo bani muxaarib iyo bani anmaar iyo niman qabaa'ilkaasi dhammaantood marka laisku daro waa reer khatafaanune qabiilka weyne khatafaan niman la yidhaahdo niman ka tirsani inay is uruursanayeen oo dhowr boqol oo nin ay meel isugu ururiyeen oo ay rabeen inay soo duulaan oo kale dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku saaray labadii ciidan way isdul yimaadeen waa iscabsiiyeen laakiin dhib badani ma kala gaadhin walidaalika baa la yidhahaa khaswadatan waxay tukadeen saxaabada baa lagu tilmaamaa oo uu nebigu tujiyey calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu sheegayo salaati alkhawf afar ragcadoodna nebigaa tukaday jamaacadiisiina kolba laba ragcadood bay la tukadeen ciidanka qaybi dagaalka waxbay ilaalinaya frontlinkay ku jireen kooxdii kale nebigaa salaada galay calayhi salaatu wasalaam oo ay la galeen laba ragcadood markay la tukadeen bay iyagu dhammaysteen oo baxeen waa noqdeen ciidankii kalaa yimi labadii ragcadoodoo dambe iyana la tukadeen xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamaya inkastoo salaatulkhawf siyaabo kala gedisanoo badan ay usoo aroortay inay saxaabaduna laba laba ragcadood tukadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu labadooda afartooda ragcadood bay imaamo wada ahaa oo isagoo afar ragcadood tukiyey waxaa la idhaahdaa khaswadatan waxaa daatu riqaac loogu bixiyey ruqcadii weeyaan yani dhadhabka yare wax lagu kabo ama luflufka yar waxaa loogu bixiyey baa la yidhaahdaa sida uu sheegaya xadiidkii abi muusa alashcari waxaa nugu dhacday buu lahaa lixlix bay u fuushanaayeen sida xadiidku saxiixa uu sheegayo lixdii qofba saxiixulbukhaari xadiis ku soo arora wuxuu tilmaamayaa inuu leeyahay abi muusa alashcari nebigaanu la baxnay calayhi salaatu wasalaam iyadoo lixdii qofba neef qura ay wada fuulayaan yani waxaa muuqataa inuu yar yahay waxa la haysta ee la fuulayo wakti bay ahayd markaas socod badan ay galeen dabeetana cagihii baa dildilaacay dadkii cagihii markay dildilaaceen baanu maryo yaryar baanu ku duuduubannay buu leeyahy xadiiska qaarkii wuxuu tilmaamayaa xataa ragga barh baa sidii loo soconayay ciddiyuu ka soo dhaceen oo cagihii dee xoog u dildilaaceen dabeetana maryo yaryar baanu ku duuduubannay buu leeyahy markaasaa loo bixiyey haswadii haswadii luflufka ama maryaha yaryar laysku duuduubay ayaa magaca meeshaase ka keentay buu leeyahy abi muusa alashcari waana ta lagu tilmaamo in sida jaabir ibn cabdilaahi uu sheegaya ina waqcadan markii laga soo noqday ahayd bay idhaahdaan xadiidkii kale ninkii reermiyiga ahaa tuu helay bay ayuu ku tegayaa sheekha kale inay ka ahayd ninkii reermiyiga intuu nebigu geedka hoos seexday uu dabeetana seeftiisii xagga sare sudhay ou nin reermiyi ku soo baxo seeftii kala baxay ow lahaa man yamnacni minkiya iga kaa celinaya maxamedow haddaan maanta ku dilo uu nabigu lahaa ilaahay baa iga kaa ma iga cabsanaysaa buu yidhi may buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi hooyaa iga kaa celinaya wuxuu ku yidhi ilaahay baa iga kaa dabeetana seeftii intay ka dhacday buu nebigu qatay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu baryotan buu bilaabay uu leeyahy kun khayra akhid ku seef qaata kii uu fiicnaan noqo nebigu wuu iska cafiyey calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadii ugu yimaadeen isagoo le ninkan halkan fadhiya saas buu sameeyey ninkii wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war ilaahay ma shahaadanaysaabuu ku yidhi tashhad an laa ilaaha illa allah wa anii rasuulu llah ma qiraysaa inaan anigu ilaahay rasuulkiisii ahay allana keligii in la caabudo acraabigii wuxuu yidhi maya ballan baan kula gelaya inaanan adna kula dagaalamin cid kula dagaalamaysana kuu soo raacin dabeetna nebigu iska sii daaya alayhi salaatu wasalaam ballankaasaan gelayaa buu leeyahay shahadu ay dambayse inaanan eh, eh, wax dagaala gelin oo ciidan kaasoo kula dagaalamaya inaanan marnaba soo raacin riwaayadka qaar baa markaa tilmaamaya inuu mar dambe islaamay laakiin ayankaan xadiidka saxiixa ahi saasuu isagu sheegaya haswadan soo noqodkeedii waxyaabaa la tilmaamo waxaa ka mida ah xadiidkii abidawudiyadana waa dhacdadu ku dhacay baa la yidhaahdaa iyadoo dhexda lasoo socdo ayaa dadkii maalintan la haleelay waxaa ka mida ah bay sheegaan gabadh mushrik laga soo qaaday dabeetana adigu ninkeedii baa ciidanka soo dabagalo ku ballan qaaday dhiig islaam inuu daadiyo mooyaane inaanu hadhin dagaalna wuu soo bereeri kari waaye marka wuxuu iska soo dabagalo un ciidanka muslimiinta isagoo eeganaya wakhti ay cidla uu yani gaado uu ku haleeli karo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii in badan la socday ee la daalay ee meel la degay ayuu laba nin cibaad ibnu bashir iyo camaar ibnu yaasir labadii saxaabe la odhan jiray ayuu ku yidhi gaadh qabta caawa labadaa saxaabi baa la yidhi gaadh qabta labada saxaabi way isbedbedelayeen baa la yidhaahdaa dabeetana mid baa yaro seexday oo muhaajirigii ahaa camaar ibnu yaasir saxaabigii kalena salaad buu galay cabaan markuu iska joogjoogay ayuunbu salaad iska kacay salaad buu galay gaalkii ciidanka daba socsocday wuxuu soo socdaba waxaa arkay meeshiiyo nimankii kalena hurdaan ee ninkii gaadhka ahaana uu ku jiro salaad kan gaadhkaaba ka takhalus buu ku talagalay markaa gamuun buu meel ula soo galayoo isagoo salaada ku jiru gamuunkii koowaad ku dhuftay cubaad ibnu bashiir salaadiisii kamuu bixin isagoo gamuunkuna ku yaallo dhiigu ka da'ayo ayuu salaadiisii iska watay dabeetana kii labaad buu ku dhuftay kamuu bixin salaadiisii uu iskaga jiray kii saddexaad buu ku dhuftay salaaddii kamuu bixin markaasuu rukuuca dabeetana salaaddii markuu dhammaystay ayaa dhiiggii isaga ka dareeraybaa wuxuu galay baa la yidhaahdaa eh, ninkii hurday aduu markaas buu toosiyey markaas buu camaar ibnu yaasir ku lahaa subxaana allah hallaa ambahtani waar ilaahay baa xuma ka hufana intay waxaanay dhacayeen maxaad ii toosin weyday dabeetana wuxuu ugu jawaabaa la yidhi suurad baan akrinayo waxaan necbaystay inaan qur'aanka kala jaro riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen suuratu kahf inuu akrinayay ayankaan ninkan isagoo waxaasoo gantaali ku dhacayso ayuu haddana salaadiisa iska watay ee uu diidanaa inuu salaadiisa gooyo inana iyadoon gantaanlaynagu dhacin baa laynagu taaglahay war ilaahay si fiican isu hortaaga oo uun eh, ninta aad cibaadaysanayso ama ilaahay aad baryayso subxaana wa tacaala qalbigaagu ha soo jeedo ha xaadiro waxa ay sheegaan ninkani markaa uu iska baxsaday markuu arkay in qoladii kale soo toostoosto oo la oo iska cararay saasuu iskaga baxsaday culamaa'i taariikh waxay kaloo sheegaan dhowr shay ama dhowr sariyo oo yaryar oo iyana la dirdiray laakiin waa saraya iska yaryar oo iyaguna aan sidaa usii badanayn waxaa ka mida bay idhaahdaan sariyadii uu usaamata bnu zayd ninka intay ishaleeleen ninku intuu meeshii kaga wareero markuu seefta la dul koray uu laa ilaaha illa laa yidhi uu ku dhuftay ee dabeetana nebiga calayh salaatu wasalaam loo sheegay ee uu nebigu ku yidhi qataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha illa allah waar ninka ma waxaad dishay isagoo laa ilaaha illa allah le buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo qaalaha mutacawidan buu yidhi markii horeba maa shahaadanayn gaalku iyo markuu arkay inaan seefta la dul maray ee aan uu isyidhi waad go'aysaa ayuu laa ilaaha illa laa yidhi wuu ku celceliyey baa layidhi nebigu alayh salaatu wasalaam waqataltahu bacdama qaala laa ilaaha illa allah war ma nin laa ilaaha illa allah lebaad dishay wuxuu sheegay markaasi dhowr cudurdaar usaama laakiin nebigu ma aqbalin waxaasoo cudurdaara ah. fahallaa shaqaqta qalbah buu nebigu maadaa laabtiisa dilaaciyo eegay inay ka ahayd marmarsiiyo baanbeeniyo iyo inuu daralla waa shahaadanayo maadaa caynkaasi yeelay waxay tilmaamaysaa yani dhiigga muslimku sida uu adagyahay xataa ha noqdo gaalka isdilayseene walidalik miqdaad ibnu aswad baan filaya saxaabigii lahaa ilaahay rasuulkiisiiyow nimankan aanu ishaynaa hadduu gaalku intuu seef igu dhufto uu gacani jaro oo markaana na la dulmare is idhaahdo ku dhufo u yidhaaha laa ilaha illa lah maxaan yeelaya wuxuu nebigu lahaa isagoo laa ilaha illa lah lala dili maayo ma isagoo gacani gooyey buu nebiga ku yidhi waxba lama dilaya buu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam yacni wuxuu tilmaamaya saxaabada qofka laa ilaaha ila allah leh ee muminkaa in la dilaa inay adag tahay dee maxkamad islaamiya in la taaganya baabkaa mooyaane in sidiisa laysaga dilaa inay qadiyad aada u adag tahay saasi daraaddeed baa xataa kaa gaalka ahaan jiray hadduu ku gabado caynkaa yidhahdo aanay bannaanayn in la dilo nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiista badan ku tilmaamayey war ma ninku isagoo laa ilaha illa la baad disheen maxaad qiyaamaha ka yeeli markay laa ilaha illa allah timaadabuu nabigula calayhi salaatu wasalaam inaguna iyadoo laguba hubo inuu muslim yahay oo weligiisoo a shahaadanayo tukanayey bale iyagoo salaad ku jiray dilaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo baxay dagaaladan yaryar oo aan odhan karno saraaya aada u tiro badan bay sheegaan asxaab makhaazi laakiin waan iska soo kooboo iska soo dhaafay maadaama aanay ahayn saraayaad waaweyn ama riwaayad saxiixo badanna aanay ku soo aroorin waxaa muuqata un in ta'diib la siiyey in iyagana la waabiyey nimankaa reer baadiye ee khatafaanka u badnaa ee ahaa nimankii xataa geeli nebiga dhacaan sheegayey salamata bnu akwac waa nimankuu eryayey weeyaan nimanka kani nimankaasi in la waabiyey bay u badan tahay markan wuxuu nebigu bilaabay calayhi asalaatu wasalaam dilqacda markay soo gaadhay sanadkii toddobaad baa la yidhaahdaa meelahaasi inuu nebigu heshiiskii uu quraysh la galay waa kii ahaa sanadka dambe inuu soo cumro tago cumratilqadaa cumraday culammadu u bixiyeen inkastoo ay fuqahadu marka hore cabaar ku murmaan ma cumro la qalaynayay bay ahayd fuqahada qaarna ay leeyihin war maya tii hore waa tii hilibkeediiyo waxeediiba la qalee waa muqaadaadkiiyo waa cumradii xukumka weeyaan yani ay ku heshiiyeen mid kasta ahaatee sanadkii markii la gaadhay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo urursaday dib inuu cimro tago waxaanu u yeedhay baa laydhi saxaabadiisa wixii sulxu xudaybiye kala qayb galay heshiiskii xudaybiye sanadkii hore wixii kala qayb galay ayuu u yeedhay dee wixii geeriyooday mooyaane wixii kale waxaa soo raacay baa laydhi adigu xoogaa dada ilaa laba kun oo nin marka laga reebo dumarka iyo caruurta ilaa laba kun oo nin ayay ku baxeen baa la cumrat alqada oo maka lagu soo qabtay labadaa kunee nin culammada taariikhdu waxay sheegaan hubkoodii soo qaata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo meel dhexa ayuu u dhigay laakiin kolleyba waxaa cad uun heshiiska inay ahayd inaan lala soo gelin wax huba magaalada maka ee ay la yimaadaan seefahoo ku jira galka saasaa ku qorrayd heshiiskii dabeetana way soo baxeen waxa ay sheegaan culamaai taariikh markuu sida muuse bnu cuqba ninkii la odhan jiray markii ay dhexda yimaadeen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in hubkana halkan lasii dhigo waxoogaa ciidana hubka uu ilaaliyana in meesha lagu reebo dabeetana ay sidaa ku galaan magaaladii maka ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu galay isagoo hashiisii alqaswa la odhan jiray fuushan muslimiintuna seefahoodii ay sitaan seefahuna ay galka ku jiraan talbiyadii la akhrinayo alla Eh, ama takbiirtii iyo talbiyadii yani la wado ayay galeen magaalada madiina labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka talbiyada taasaa la dhaha iyagoo ay taa akhrinayaan weliba waxay sheegaan culamaai taariikh inay galeen isagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu hor socdo saxaabigii la odhan jiray cabdilaahi bnu rawaaxa cabdilaahi bnu rawaaxa gabayaa buu ahaa aad u gabay badan nin ansaariyo aad u gabay badan buu ahaan jiray isagoo uu saxaabigaasi hor socdo oo uu gabayna akhrinayo gabay uu akhrinayo leeyahy khalluu bani lkufaara can sabiilihi alyawma nadribukum calaa tanziilihi darban yaziilu lhaama can maqiilihi wayadhalu lkhaliila can khaliilihi gabaycaynkaas isagoo tirinaya baa la leeyahy wayudhilu lkhaliilu can khaliilihi isagoo gabay tirinayoo leh kufaarta ilmaheeda wadada u banneeya nebiga calayh salaatu wasalaam maanta waxaanu idinku tumaynaa tanziilkii alla soo dejiyey garaacis baanu idinku tumaynaa madaxa goynaya oo ku kastoo saaxiiba saaxiibkii ka fogaynaya gabayga alfaadiisu way isweydweydaarsantahay saa loo soo guuriyo laakiin gabay buu la hor socday walidaalika baa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaan cumar bin alkhataab baa wuxuu lahaa wafii xaram illaahi taquulu shicr wa bayna yaday rasuuli illaah isagoo la hadlaya baa la yidhi cabdilaahi bn rawaax wuxuu ku yidhi war ma ilaahay xaramkiisa iyo nebi maxamed hortiisa aad weli gabay kasii tirinaysaa cabdilaahi binu rawaaxa ubu ku lahaa waxay riwaayadda termadi ay sheegaysaa xataa inuu nebigu ku yidhi halli canhu yaa cumar falahuwa asracu fiihi min nadxi nabal iska e, dhaaf cumarow maanta yani gabaygiisu kaga mudmud badan e, bahalka la tuuro ama gamuunka la tuuro kaga mudmud badane iska daa buu ku yidhi waxay galeen magaaladii madiine ahayd ballanku wuxuu ahaa inay saddex maalmood joogaan saddexdaa maalmood ee muslimiintu cimradooda samaysanayaanna inay nimanka carbeed ama quraysh ay u banayso magaalada dabeetana waxay u baxeen baa laydhi nimankii mushrikiinta ahayd buurta la ydhaaho quceyqiqaan eh, yani qucayqicaan baa la ydhahaa buurta buurtaas bay u baxeen waa buurta waqooyiga ka xigta kacbada eh, xagga waqooyiga iyo kacbada ka xigta dabeetna buurtay ka soo egeegayeen baa la yidhi iyagoo isugu sheekaynayo le nimankii quraysheed qoladii inaga tagtay qad wahanatum xama yarib eh, xumadii yarib baa nimankii kambashi ka dhigtoo qaxoontinima ku dhacdo naf male nimankii quraysheed inaga tegay iyagoo isugu sheekaynaya oo raba inay eegaan nebiguna wuxuu ku yidhi baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankaasiyay tunjilec idinka dareemine kacbada markaad soo gashaan saddexda shawta ugu horeeya yani waa toddoba jeer baa la tawaafaa saddexda dawaafe ugu horeeya guclo ku mara baa layidhi idinkoo xiimaya oo ordaya oo welibaba uu nebigu tilmaamay dibaac samaynayo yanii e, labada rukni weliba inta udhaxaysa xoog iyagoo cabaar soo ordaya oo garabka midigta muujinaya oo go-ayar halkan ka hoos marinaya yani waxaasoo dham waxa ay tilmaamayeen inuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam yaan laydin tunjilaacsana ha arkaan nimankii quraysheed inaa weli rag xoogan tihiin markay arkeen nimankii nimankii oo ordaya iyo siday u tawaafayaan ayay waxay dhaha wallaahi wixii laynoo sheegaya waxba kama jiraan nimankii waa kuwanoo waa haaulaai ajlad min kada wa kada bay isku yidhaahdeen baa layidhi siduu saxiixu muslim dhigayo saddexdii shawd markay arkeen muslimiintiiyo cararaya waar nimankaa la haydeen xumad baa wareeriso naftiba haysataa so kuwan orodba ka bixi waaye meeshiiba guclo ku maray baa la yidhi iyo gaardiska ku maray ma jirto nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay dhammaysteen tawaafkii ee ay sacyigii sameeyeen bayna safa walmarwa la sacyinayey markii marwow la gaadhay toddobadii shawdba ay dhammaadeen toddobadii wareeg ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi halkaa ku qala oo xiirta halkaas ba xoolihii ay wadeen ku qaleen oo la xiirtay dabeetna saddex maalmood buu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam sidii ballanku ahayd subaxii afraad ayay war soo direen quraysh ay leedahay ballan baad nala gashay ahaa inaad saddex casho qura joogto naga bax daba noo dhaaf magaaladayada riwaayadka taarikhda qaar aan xoogonayn baa wuxuu nebigu u tilmaamay baa la yidhahdaa war waa guursanaya waa kaasi aan joogo waa diideen calaa kulli xaal heshiiskoodii buu nebigu fuliyey calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu amuray in laga soo baxo magaaladii maka ahayd markii saddexdii maalmood dhammaatay waana markay soo degtay baa la yidhaha aayaadkan qur-aana ilaahay leeyay laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraam إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وكوي سلح الحديبية صحابة بدأما قارهان عمر لها ميان إلهي رسول كيسا إنا ميان إننا نوشيغين يعني إنا إن soo cimraysana inoo ummo timaa xiiranayna uu nebigu ku lahaa ma sanadkaan idinku ilaahay baa markaa qur soo dejiyey laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam riyadiisii waa u dhabeeyey ahayd geli doonteen oo geli doonteen masjidulxaraamka haddii alla yidhaahdo idinkoo aaminiina oo nabad qaba oo madaxa xiiranaya oo badhkiin gaabsanayaan oo aydan cidna ka baqanaynin qadiyadaasna sidii alla u sheegay subxaana wa tacaala ayay u dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada ka soo baxayay baa la yidhaahdaa ayaa waxaa ka soo daba carartay inan yar oo uu dhalay xamze oo yaa camu yaa camu leh inan yaro xamze dhalay baa ka daba carartay oo rabtay inuu raaco nebigu calayhi salaatu wasalaam ay soo raacda nebiga waa la qaaday inantii yaraydna xamze waataynu dhi wuxuu ku shahiidoobay ghaswati uxud waxaa soo qaaday baa la dhahay caliy bni abi aalib dabeetana saddex nin baa isku qabsaday anaa inanta qaadaya anaa qaadaya cali wuxuu yidhi anaa qaadayo de inantii waa tanoo anigay gacanteeda soo gashay waxaa kaloo ku qabsaday saxaabadii uu nebigu walaaleeyey waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa zayd ibnu xarisa saxaabigii la odhan jiray iyo xamza zaydna wuxuu yidhi anuu walaalkay ahayoo nebigu ila walaaleeyo anaa qaadaya waxaa kaloo isna yimi jacfar ibnu abi aalib oo ay cali walaalayiin jacfarna wuxuu qabay inantan yar walaashe habaryarteed yani isagii aaadee xamze iyo jacfar baa laba gabdhoodoo walaalaa kala qabay seefer wuxuu yidhi war inanta anaa habaryarteedii la joogtaaye anaa qaadaya buu yidhi saddexdii nin waa isku qabsadeen inantii nebigaa laysula yimi calayhi salaatu wasalaam nebigaa u garnaqay wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gartii alkhaalatu bimansilati اlum habaryartu halka hooyaday joogtaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii inanta habaryarteed baa lagu daraya marka inantii waxay raacday inuu jacfar ibnu abi aalib inuu soo kaxeeyo waxaana lagu raaciyey sababtaa inuu qabo habar yarteed dabeetna nebigu wuxuu hi alayh salaau wasalaam alkhaala bimanzila m habar yartu waxay dhacaysaa halka e, hooyadeed bay tegaysaa culamada qaarkoodna waxay dhahaan waana kii nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam inaan labadaa la wada guursan karin markaa waa hayn karaa inan iyo habaryarteed ama inan iyo eedadeed layskuma qabi karo waxyaabaha haswadatan ama waxaan leeyahay cimradan markii laga soo laabtay dhacay waxaa ka mid ah sarif meesha la yidhaahda markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaamna wuxuu aroostay oo la aqalgalay gabadhii la odhan jiray maymuna bintu xaari saxaabiyadii la odhan jiray maymuna inkastoo ibnu cabaas uu yidhaahdo filxaramna wuu isagoo cimrada xidhan buu guursaday laakiin kadib buu la guri galay laakiin sida raafic ibnu khadiiji ay sheegaya abiaafic sida uu sheegayo iyo maymuuno lafteeduba oo dhacdooyinka waxyaaba ay culammadu ku rajaxaan ra'yigooda ka mid ah cabdiraafic oo le anigu waxaaban ahaa ninkii nebiga iyo gabadha udhexeeyey ee ula soo hadlay iyo maymunatii la gursaday labaduba waxay leeyihiin nebigu calayh salaatu wasalaam isagoo aan muxrim ahayn ee xalaalah ayuu guursaday yani waxaynu naqaanaa sida uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ixraam xidhan yahay inay mamnuuc ka tahay maxay guurku guurku waa ka mamnuuc qofku mar hadduu ixraam xidhan yahay walidaalika bay labadan saxaabiba waxay leeyihiin wuxuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam markuu xalaaloobay ee guurkii oo dhami cimradii oo dhami ka dhammaatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday gabadha ama saxaabiyadaasna wakhtigaas buu nebigu guursaday macrakatu mu'ta waxaynu halkan ka gelaynaa dagaal kale oo la yidhaahdo dagaalkii mu'ta waxaana lagu tilmaamaa dagaalkani marka xagga dadka la eego waa dagaalkii ugu weynaa ay muslimiintu la kulmeen intii uu nebigu noolay calayhi salaatu wasalaam waana dagaaladii koowaad ee markaasi dhulka kiristanka laga dagaal galay waxay ku tilmaamaan mu'arikiintu sanadkii sideedaad ee hijiriyada meelahaasi ayay dhacday mu'ta waa magaalo yaroo shaam ku taalla oo baytulmaqdis ayay marxalataanu jirtaa bay dhaahdaan macrakadan waa isku dayaan inay culamaai taariikh sababeeyaan gaar ahaan ninka waaqidi la yidhaahdo oo aynu naqaano fii cilmi xadii inuu daciif yahay riwaayadiisu aanay xoog badnayn ayaa isagu sabab buu sheegaa wuxuudhaha sababtu waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu diray nin la odhan jiray alxaarit ibnu cumayr alsdiy saxaabigaasi buu diray waraaq baana loogu dhiibay baa la yidhaahdaa busra xaakimkii xukumayey meliku busra ayaa waraaq loogu dhiibay waraaqdii isagoo soo wada ayaa shuraxbiil ibnu camar alkhasaani ninka la yidhaahdo oo uga wakiil ahaa qaysarka yani bulqaan oo dhulka shaam ah ayaa qabtay dabeetana wuu xidhay dabeetana wuu dilay caadana may ahaan jirin in rususha la dilo ergada iyo dadka laysu soo diree warka sida in la dilana wax caadaa ah may ahaan jirin taasaa sababtay buu leeyay eh, ninka la yidhaahdo eh, alwaqidi in dagaalkani u dhaco laakiin aslan waxaynu leenahay waa wakti jihaadkiiba la sharciyeeyey sababtaasi ama ha jirto amayay jirina wax badan oo looga baahnaaba ma jirto waktiga kan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey markaa ciidan waxaa la yidhahdaa ciidankii ugu badnaa ee dabad loo saaro wakhtigan ilaa hadda ayaa la diyaariyey ciidan saddex kun oo nin ka kooban ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diyaariyey ciidankaasi saddexda kunee nin ka kooban sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaaria baa madax u ah zayd ibnu xaaria in qutila zaydun fa jacfar buu nebigu yidhi zayd haddii la dilona jacfar baa madaxu noqonaya waa jacfar ibn abi aalib wain qutila jacfaru facabdilaahi bnu rawaaxa jacfar haddii la dilana ciidanka waxaa hogaaminaya buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam cabdilaahi bnu rawaaxa waxaa muuqata saraayaadkii iyo ciidamadii hore uu dirayey madax caynkana hore umaynan arag yani in la yidhahdo hebel baa ciidanka wadanaya hadduu dhinto hebel baa ku xigaya hadduu dhinto hebel baa ku xigaya laakiin macrakadan waxaad mooddaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr ninoo madax aynu tilmaamay saddex saddex amiiroo mid waliba imaaradiisu ay ku xidhantay ka kale geeridiisa hebel baa madaxa hadduu dhintana hebel baa ciidanka wadaya hadduu dhintana hebel kalaa wadaya ixtiyaadka ama feejignidaa dheeraadka uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay inuun hadday wax tilmaamayso waxay inoo tilmaamaysaa ciidanku socodkanuu doonaa waxay u muuqataa inay tahay abar dawla fi lcaalam wakhtigaa jirta waa dawla bizantiya waa imbaraatoriyadii bizantiyiinta loodhan jiray ee dee yurubta hooseo dhan xukumi jirta ilaa iyo inta laga soo gaadhaya maxay sham oo dhan ilaa iyo carabta qaybteedan san oo dhan waa dawladdii ka talin jirtay ilaa masar nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in ciidankanina uu baxo saddexdaa nina ay madaxda u ahaadaan culamada qaarkood waxay soo arooriyeen xadiis uu nebigu saxiixa uu sheegay oo ah qaabkay dadku u dagaalgelayaan laakiin inuu khaswadan ahayo inuu khaswaad kale ahaa wallahu aclam uqzu bismi illaahi buu nebigu yidhi ku dagaalgala ilaahay magaciisa fii sabiili illaahina u dagaalama ilaahay jidkiisana ula dagaalama man kafara billaah kii alle subxaana wa tacaala ka gaaloobay walaa taqdiru walaa taqlu waxna ha khiyaamaynina oo adir ha samaynina ballamada gashaan iyo waxaasi ha burinina uluulla ha samaynina oo xadgudbina oo xadis iyo wax lamida ha samaynina walaa taqtuluu waliidan walaa mra'a hana dilina ilmo yar iyo gabadh walaa kabiiran faniya oday oo iska aan nin dagaaleed ahayn walaa muncazilan bisawmacati iyo mid wadaadoo meel gaara ah intuu isaga baxay iska cibaadaysanayoaan isagu dagaalada iyo waxaasi ku jirin ee sawmacadiisa gaarka ah nin iska zaahida walaa taqطacuu nakla walaa shajara dhirta ha googoynina iyo timirta iyo midnaba walaa tahdumuu binaan dahrana haduminina yani fi shariica aslan alifsaadu fi lardi ma banaano in dhulka la fasahaadiyo inay waxyaabo kala sababaan mooyaane ciidankaas buu nebigu diray calayhi salaau wasalaam nimankaasi madaxda ah ay wataan ciidankii markii la diyaariyey ee nebigu calayh salaatu wasalaam la sii dardaarmay nimanka culamai taariikh waxay sheegaan waxay yidhaahdaan eh, cabdillahi ibnu rawaaxa ooyey oo dabeetana waxaa la yidhi warya cabdillahi maxaa kaa oohinaya markaasu wuxuu yidhi wallaahi adduunye jacaylna iga oohin maayo ee un wax kaloo iga oohinayana ma jire waxaan maqlay nebiga calayh salaatu wasalaam oo qur-aan akhriyay oo yidhi wayn minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya aayaddaas soo akhriyey suuratu maryam ku jirta ee ilaahay leey wain minkum ilaa waarid qof idinka midi ah reer nebi aadama uma jiro ilaa iyo naarta wuu u arooraya in dadku naar u wada arooranaya kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa shay alla xukumiyey oo go-an oo aan muran dambe lahayn culimmada waxay ku fasiraan de waa jidkan siraada la wada maraya jahanamo ku hormara markaa nimaan meeshaan u arooraynin ma jiro nimaan jahanamo soo arkaynin ma jiro dabeetna wuxuu yidhi baa layidhi falastu adri kayfa lii bisuduuri bacda alwuruud garan maayo gartay aroorka ah inaan cokani kaga noqo yani inaan ka laabmi doono layma sheegin buu leey inaan naar u aroorayun baan hayaa buu leey ilahay uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya bay aayadda qur-aani tilmaamaysay waxaan kaga tegayaabaa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa aalimiintaana meeshaan kaga tegaya uma nunaji ladiina taqow kuwii alla ka cabsaday waan badbaadinaya kuwa aalimiintaana waan kaga tegayaabaa ilahay yidhi subxaana wa wuu baxay baa la idhahdaa ibnu rawaaxa isagoo gabay tirinaya baa la yidhi lakinanii as'alu raxmaana makfirata wadarbaة daati farqin taqdafu zabada aw acnatin biyadayi xaraanin mujhizatan bixarbatin tunfidu alaxshaa'a waalkabada xataa yuqaalu idaa marow calaa jadai yaa arshad allaahu min gaarin waqad rashada gabay buu tirinaya uu leeyay laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisu inay soo gaadho ilaahay dartii in warmaha ay iigu dhacaan qaar intay halkaa iga galaan caloosha xagga kale iga booda yacni wuxuu leey inaan shahiidnimo ku dhinto ayaan ilaahay ka rajaynaya gabay ah, isagoo sii tirinaya ayuu baxay baa layidhi nabiguna calayh salaatu wasalaam ciidankan waa sii nabadgeliyey ciidankii markii ay meelihii loo tilmaamay tageen meelo ku dhodhow ayay war heleen ah muslimiintii in ciidan aad u tiro badani ka soo horeeyo riwaayaat waxay sheegaan dadkii ay la kulmayeen ama ay ka hor imanayeen wuxuu noqday ciidan gaadhaya bay idhaahdaan ilaa laba boqol oo kun oo askari iyagu saddex kun bay wateen oo an leenahay waa jeiskii ugu badnaa ama ciidankii ugu badnaa ee uu nebigu diro calayhi salaatu wasalaam laakiin markan dagaalku wuxuu qabsaday inay ka hor timaaddo dowladdii akbar dowla fi lcaalam fii hada alcasr dowladdii casrigaasi ugu weynay dunida ciidamo laba boqol oo kun oo askari gaadhaya ayaa ka soo horbaxay warkaa markay maqleen ayaa la tashaday waxaa la yidhi war maxaynu yeelnaa sidee la yeelaya waa kanoo eh, ciidan badan oo kale ayaa inaga hor yimi ma sugna oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ragga badh baa waxay dhahdeen nebiga waru diro oo u sheegno dee waqcaddu intay leegtay iyo waxa isbedelaya saytay hadduu markaa madad inoo soo dirayo taakulayn kalena aan aragno haddii laynaleeyahy sidaa ku dagaalgalana aan ku dagaalgalno ragga badhna waxay idhahdeen war waxba waraaqnayayna nebiga u qorin aan dagaal galno cabdilaahi ibnu rawaxa raggii maalintan dadka boorinaya ka mid ahaa ninkan gabayaagaan idin sheegayo wuxuu lahaa yaa qowm waxaa laga sheegaa inuu yidhi ibnu isxaaqi kastoo biduuni sanad uu ku aroorinayo yaa qowmi wallah ina alatii takrahuun lalatii kharajtum tatlubuun waa ragowbu ku yidhi baa la yidhi war yaadhahe waxanaa maanta iska soo nabaysaan ee aad nacaysaan waa waxaa u soo baxdeen inaad shahiidnimo heshaanba u socoteen oo u soo baxdeen tiibaana dabada ka soo gejinaysaan oo iska soo nabaysaan wamaa nuqaatilu nnaasa bicadadin walaa quwatin walaa kara weligayana dad kulamaanan dagaalamin buu idhi tiro iyo xoog iyo tayo midna kulamaanan dagaalamaynin walaa nuqaatilum ilaa bihada diin aladii akramana allahu bih wuxun baanu dagaal ku gelaynay diintan ilaahay nagu karaameeyey ee inawadiya dagaal galle ixda alxusnayeyn midun baynu helaynaa ama waa shahiidoobaynaa jannaynu geli ama waynu guulaysano nimanka waynu jebin wax inaga khasaaraya marnaba ma jiraane dagaalkayna wadayo imaa uhuurun wa imaa shahaada guul iyo shahaado waxba kama dhexeeyaan buu leeyahy meel a u laalaabataan iyo noqnoqosha ma jirtee warsaa inuu socodsiiya erayadaasiba la ydhaha cabdilaahi ibnu rawaaxa uu tilmaamay ciidankii waa xamaas geliyeen dabeetna waxaa la yidhi maxaynu meesha la fadhinaa waar inay dagaal geliyen saddexdii kun ee nin iyo labadii boqol ee kun ee nin baa dagaal isku waajahay oo uu raayada u sido zayd ibnu xaarisa xibbi rasuuli ilaahi sala allahu alayh waali wasalam saxaabigu aadka u jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa maalinta tan wuxuu dagaalamay dagaal aad u yaab badan leh ilaa iyo warmuhu ay ka tiro bateen iyo nabaradii ku dhacayay oo dabeetana uu ku shahaado qaatay warmuhu markay xagga kale uga wada baxeen uu shahaado qaatay ayuu jacfar jacfar ibnu abi aalib calankii muslimiinta u qaaday jacfalna waa dagaalamay xataa waxay idhaahdaan faraskiisii wuu caqriyay yani ninku markuu rabo inaanu dib u noqonin ayuu faraska baqanogoyn jiray baa la idhahdaa ka dhaqaaqa yani farasi waxa haddaad oto inaad dee fakato ama uu kula fakado ama uu farasku dee waxaanoo namara intuu xamili waayo uu ooda jabsada waxba kuma aha markay rabaan inaanay haba yaraatee carar samaynin faraskana intay boqnogooyaan bay dhaafi jireen waxaa la idhahdaa maalinta tan faraskiisiina intuu boqnogooyey ayuu dagaalka galay isagoo calankii muslimiinta sida siduu sidaa gacanta midig la gooyey baa la yidhaahdaa markaasuu ta bidix ugu qabtay dagaalku sidiibuu u socday tii bidixina waa la jaray caguhu ugu qabtay baa la yidhi isagoo labada gacmood bala ilaayabay ku tilmaamaan marka dambe laba loogu kala gooyey adu waxay sheegaan in ay ku dhacday in sagaashan darbadood ku dhadhowe sagaashan nabar in ku dhowe inay jidhkiisa ku dhacday dabeetana uu calankii ka dhacay markaasbaa waxaa caalankii qaaday baa la yidhaahdaa isaguna sida uu yani imaam albukhaari xadiidka warinaya ibnu cumar waa ku tilmaamaya inay ninka ku dhacday anigu konton aacno konton waran waan ka tiriyey buu leeyi oo aan mid quri dhabarka kaga dhicin buu leeyi konta kuma soo jeed ay ugu dhaceen yani isagoo sii socda uun ay ku dhaceene wax isagoo sii jeeda ku dhacay aanu jirin buu leeyi riwaayad kale waa ka ku tilmaamaya waanu tirinay buu yidhi bidcan wa tisciina acnatan wa rumya waanu ka helay dhowr iyo sagaashan nabar oo waran iyo gamuun isugu jira yacnii warmahoo quri konton bay ka badnaayeen ku dhacay jidhkiisa haddii laysku daro warmaha iyo gamuunada ku dhacayna dhowr iyo sagaashan ayay gaadhayeen sida axaadiista bukhaari ku aroortay ee saxiixii ay tilmaamayso jacfar maalinta tan markuu si cajaba ah u dagaalamay ayaa waxaa loo dhiibay baa la yidhaha calankii ninkii saddexaad uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi bnu rawaaxa qolada taarikhta qortaa waxay idhaahdeen mowqifku markuu adkaaday ayaa cabdilaahi naftiisiisa soo yaro geejisay markaasuu gabay tiriyey bay yidhaahdaan isagoo leh aqsamtu yaa nafsii latanzilanna kaarihatan aw latuaawicanna in ajlaba annaasu washaddu ranna maa lii araaka takrahiina aljanna gabay buu tirinaya u leeyay waan dhaaranayaa naf yahayeeye kudejiye oo kudejiye goobta dagaal ama diid ama iyeel buu leeyahy adigoo ogol oo rabo ama hore u soco ama diidanowe meeshaan ku geynayaa buu leeyahy dadku waxaan la raadinaya buu tilmaamaya naf yahay ma jannaad nacaysaa buu leeya waxaan kugu qasbaya ku wada waa janne waa dagaalamay baa laydhahaa ibnu cammi ayaa laf yaroo hiliba u dhiibaa la yidhi o yidhi war tan dhabarka kusii adkayso intuu laba goor ruru iska tuuraa layidhi dabeetana isna waa dagaal galay cabdilaahi ibnu rawaaxa isna shahiid buu noqday isna waa geeriyooday ciidankii muslimiinta markaa saddexdii nin ee madaxda ee caalamka u siday saddexdiiba waa laga takhallusay haabit ibnu alaqrab saxaabi la yidhaahdo ayaa calanka qaaday dabeetana markii dagaalkii waxoogaa u qaboobe la soo baxay oo nin reer banu cajilaanaba ahaa dabeetana saxaabadiibu isugu yeedhay wuxuu idhi shira oo saxaabayay nin kale ha loo dhiibo dagaal ciidanka muslimiinta ciddii hogaamin lahayd ee kale ha loo doorto waxay idhahdeen anta adaa inoo sidee halkaa umaynu dagaal ka wadaynaa sid ma sidayo buu anigu yidhi nin kaloo muslima ah. cid kale ha loo doorto ma anaa bifaacil dabeetana dadkii markay wada hadleen ciidankan markan waxaa la socdo ka mid ah raggii intii sulxigan lagu jiray soo islaamay waxaa ku jira khaalid ibnu waliid markaasi waxaa la doortay markaa in khaalid loo dhiibo calanka waa goobtii koowaad ee markaa khaalid binu waliid ciidan muslimiina uu hogaamiyo iyadoo aan cidi soo dooran oo nebigu soo dooran oo cidna soo dooran oo uu askarta ka mid yahay meesha usoo dagaal tagtay ayaa loo dhiibay calankii muslimiinta khaalid wuxuu ahaa runtii nin qaabka loo dagaalamo aada khabiir ugu ah funuunta caskarigana cabqari ku ah yani ilaa xad bay tilmaamaan sida shiid khaiib uu tilmaamay oo kale wuxuu leey ilaa hadda ninkaasi istraatiijiyaadkiisii dagaal iyo qaababku u dagaalami jiray wakhtiga kan xataa ayay yihiin buu leeyahay kuwo la daraaseeyo kuliyaat alxarbi alcaalamiya lagu daraaseeyo saxaabiga kani runtii faniga kan ilaahay futuux buu ka siiyey yani bini aadamka qofba ilaahay fan uu fura culammada waaweyne saxaabada kuma jirin raggii islaamka wax qaybta hore ka soo dagaalami kuma jirin laakiin haddana markan dambe fii jaahiliyatiina waxay dhahdaan xataa raggii dagaalada guulaysan jirunbuu ahaa inta tan waana ninkii muslimiinta jebiyey ghaswata uxud fardooleydii xagga dambe ka soo gashay waa ninkii watay calaa kulli xaal khaalid ibnu walid maalinta tan ciidankii muslimiintuu dagaalgeliyey wuxuu markaasi rabay qaab uu u dagaalami karo walidaalika buu wuxuu yidhi si ciidankan ka soo horjeeda bal nooc min mural jabin uu ugu sameeyo wuxuu bilaabay inuu ciidankiisi dib isugu shaandheeyo oo ciidamadu qaab ay u dagaalami jireen baa la jira waxa la yidhaahdo maymane iyo maysare bidix iyo midig ciidamada iyo muqadama ama ariica qaybta hore iyo saaqadoo dhabar ka dagaalanta dee haddii dhowr casho dagaalku socday ama maalmo la dagaalamayay koox walba kooxa kasoo horjeeda waxay u muuqataa in rag lasbartay ay yihiin oo dee ninka kaasoo horjeeda ninka dagaalka badan ama warbaasita ama waxkan waxaad moodaa dee qolaba qolay waajahayso waa laysu muuqda ama waa lays arkaya ama waa raggaa dee seefta iska dharginaya isu muuqda khaalid bin walid kow wuxuu bilaabay inuu ciidanka kala wada bedelo oo ka dhigo kaanamaa madad ciidan cusub inay muslimiinta u yimaadeen oo kale kooxdii bidixda ka dagaalamaysa wuu raba midigtuu geliyey kooxdii midigta ka dagaalamaysana wuu rabay baa la idhahdaa bidixuu ka geliyey kooxdii muqadamada ka dagaalamaysa wuu soo celiyey kooxdii saaqada dambe ka dagaalamaysana xagga hore u geeliyey koox waliba markaa goob cusub bay ka dagaal gashay ciidamadii gaaleed markaa koox walba qolo aan qoladii hore la dagaalamaysay ahayn ayaa laysa soo food dagaalka laga soo geliyey wuu dagaalamay markaa dagaalkiibuu dib u galay waxaa la yidhahaa sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo khaalid binu waliid maalintan siduu maalmahan siduu u dagaalamayey waxaa lagu tilmaamaa sagaal seefood buu dhameeyey hadda waxaad qiyaastaa qof intuu seef qaato seeftu ay madhanayso siddeed seefood baa gacantiisa ka madhay iskamay xejin buu lahaa gacantayda ilaa saxiifa yamaaniya mooyaane safiixa yamaaniya seef eh, yamaan lagu sameeyey taasoo qurhaa maanta gacantaydu ay xejisay buu leeyahy yani siay u dagaalamayan waxaad ka garan kartaa markaa saxaabada tan dee waxaad qiyaastaan laba boqoloo kunoo nin iyo saddex kunoo nin oo ishaya oo saddexdii kunee nin la dhaqaajin kari la'yahay waa inay jirtaa markaa wax hayro caadi oo raggani ay samaynayaan walidaalika waxaad ka dareemi kartaa waa ciidankaasi qaadadiisii mid waliba uu xagga hore ku shahiidoobay aan mid qura dib u noqoninee dhammaantood xagga hore ay ku shahiidoobeen ama ciidanka ninkii u talinayay marka lagu idhaahdo sagaashan iyo dhowr darbaa ku dhacday oo ku shahiidoobay waxaad garan kartaa dadkani say u dagaalamayeen waxaad garan kartaa marka la yidhaahdo axadu saxaaba baa sideed seefood madheen oo seeftii sagaalaad goobta kala baxay yacnii inaad bini aadam sagaal seefood ku idlaysaa inta ay qaadan karto ayaad garan kartaa khaalid binu walid dagaalkii wuu adkeeyey dagaal aad u adagna wuu noqday laakiin weliba wuxuu arkay dagaalku inaanu sidana kusii socon karin derfar wuxuu sameeyey baa la yidhaha inta dagaalka la xoojiyo in dib labada ciidamunu kala yaro gortaan waayo hadduu ciidanka kaxeeyaba la yidhaahdaanoo laba boqoloo kunku eriyato dee mid reebi maayo macrakadii wuxuu ku gebagabeeyey nooc min insixaaba in qolo waliba dib u hakato una dib u joogsato markii dagaal adagi dhacay ee cid walba la dilay ee naftu isugu timi in dib nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalka sisaan u soconayo ayaa waxyigu ku degayey markaasuu nebigu wuxuu yidhi akhada raaya zaydun fawsiib madiine isagoo joogu saxaabadii warramaya calankii waxaa hadda qaaday zayd baa qaaday oo zayd waa la haleelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo calankii qaaday buu nebigu yidhi jacfar jacarna isna yani nabarka waa ku dhacay calankii waxaa qaaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam cabdulaahi ibnu rawaaxa saxaabada wuxuu xadiidkan u sheegayay bay idhaahdaan isagoo ooyaya nebigu calayhi salaatu wasalaam buu sheegayey waxaa qaaday buu lahaa cabdilaahi bnu rawaaxa cabdilaahi bnu rawaaxana isna la dil markii dambu nebigu wuxuu hi calayh salaatu wasalaam raayadii calankii waxaa qaaday sayfun min suyuuf illaah xataa fataxa allahu calayh seef ka mida seefaha ilaahay ilaa iyow alle subxaana wa tacaala gacantiisa ku furay yani khaalid bnu waliid nebigaa u bixiyey markaas inuu yahay seef ka mid ah seefaha alle subxaana wa tacaala waxaa qaaday buu nebigu leeyahay calankii seef ka mida ah seefihii alle subxaana wa tacaala waxaa lagu tilmaamaa dagaalkani markuu laba maalmood ugu yaraan soconayey qaab dagaaleedkiina uu bedelay noocan cusub uu u dhigay waxay ku gebagabowday baa la yidhaahdaa in labada ciidan markii uu dib u kala saaray in qolo waliba meesheeda ay joogto oo aan hunguri dambe soo qabanin nimankan tirada badan lena inay weerar soo qaadaan muslimiintiina uu halkooda ku hakiyo oo marka ay noqdaan laba ciidan oo ismari waayey oo iska kala tegay inay noqdaan maalinta tan muarikiinta qaarkood waxay tilmaamaan muslimiinta ilaa dhowr iyo toban nin baa ka geeriyooday calaa kulli xaal dagaalkani wuxuu ku dhammaaday uun iyadoo saari weynna argoosi weyna aanay muslimiintu soo samaynin oo dee ciidankaay la kulmeen uu ciidan hayru caadiya yahay dagaalkiina wuu u gabagaboobay ama uu u dhammaaday labadii ciidan oo dib u kala gurtay saas buu kaga soo celiyey ciidankii meesha axaadiid aan saasi u xoog badnayn waa kuwa ku tilmaamo mujtamacii xataa in laga yara cadhaysanaayoo lalahaa yaa firaar farartum fii sabiili illaah waa soo yaacdeen iyadoo laleeyaho xadiikaasi uu nebiguna leeya laysuu bilfiraar walakinahum may soo cararin waa rogaal celiyayaal in sha allahu tacaala nebigu uu tilmaamayay mu'ta iyo dadkan muslimiinta ee ku geeriyooday ee shahaadada ku qaatay waxaa kaaga filan xadiidkuu nebigu lahaa calayh salaatu wasalaam ee bukhaari ku yaala maa yusirunii aw qaala maa yusiruhum anahum cindana kuma faraxsana iyagu ama anaguba kuma faraxsanin kooxdaasi inay inaga nala joogi lahayd buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam yacnii shahaadada waxay ajar ku heleen walidaalika baa waxaa loo keenay baa la yidhaha nebiga calayhi salaatu wasalaam sida musnadu imaamu axmed ah xadiidka ku sugan sanadka saxiixi uu sheegayo shaakir uu leeyahy waa saxiix caruurtii jacfar ibn abi aalib baa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyadoo gabadhii da u yaraa ah calaacalayso markaasuu nebigu intuu carruurtii la cayaaray buu madaxa u iiray madaxa u xiira buu yidhi madaxaa loo xiiray markaasuu hooyadeed wuxuu ku yidhi alciilata khaafiini calayhim wa ana waliyuhum fi dunya waalaakhira ama kuwan baad faqri uga baqaysaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana anigu weligooda adduunya aakhiraba anoo anigu mas-uul ka ah oo kuwa ka u gargaaraya miyaad uga baqaysaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waana kuwa axaadiista nebigu ku tilmaamayey jacfar ibn abi aalib oo kale in ilaahay gacmihiisii baala lagu bedelay uu jannada kusii duulayo jacfar ayaar ayaa fi taarikh lagu tilmaamay yani culamada taarikh markay ka warramayaan jacfarkii duuli jiray inuu yahay waana xadiidkaasi uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in saasi loogu bedelay haddaynu macrakadahan oo dhan soo gebagabayno mu'ta ay dhacday kadib waxoogaa aad moodo dee ciidan weyn inay muslimiintu la kulmeen oo sidii la filayay aanu dagaalku u dhicin inkastoo aynu odhan karno waa guul dee ciidan saddex kuni inuu laba boqoloo kun nin intuu helo la dagaalamo dad badan ka dilo haddana saa lagu kala taga laakiin carabtii meelaha joogtay ee waxaabay soo hungureeyeen inay muslimiinta la dagaalami karaan ama soo weerari karaan dabeetana waxoogaa ciidamo ay leeyihiin bay meelo ku ururiyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan kale ayuu diray markan oo uu hogaaminayo madax uu uga dhigay ninkii la odhan jiray camar ibnu caas oo isna soo islaamay camar ibnu caasna wuxuu soo islaamay intan lagu jiro sulxu xudaybiya isagiiyo khaalidba marbay wada yimaadeen bay ku tilmaamaan mu'arikhiintu camar ibnu caas waa daahiyat alcarab ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa camar baa ciidan lagu daray markaa waayo waxay idhaahdaan aabbihii ayay qoladani dhashay calaa kulli xaal camar baa ciidankii la baxay markuu meeshii meel u dhow marayo ayuu isna war helay ciidankani inuu aad uga badan yahay ciidanka uu wato carabtan meesha isku urursatay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu usoo war dirtay dabeetana nebigu ciidan labaad oo raggii muhaajiriintii iyo ansaartii iyo raggaasi ay ku badan yihiin oo saddex boqol oo nin ka kooban oo soddon faras wata baa la ydhaho kale ayuu diyaariyey oo cumar iyo abibakar iyo raggaasoo dhami ku jiraan dabeetana wuxuu madax uga dhigay abaa cubayda abaa cubayda ibn اljarax axadu casharati اlmubashiriin nin ka mid ah oo nebigu ninkuu ku tilmaamay inuu yahay amiinu hadihi اlumma ummadda nebi maxamed ninka u aaminsan buu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay kana mida runtii dagaalyahanadii waaweynaaye islaamiga ee raggii futuuxaadka ilaahay gacantooda uu ku furay dhul badan oo dunida ka mid a ah. cubayda ayaa markaa la diray baa la yidhaahdaa oo isna ciidankaasi wata waxay ku tilmaamaan muarikiinta qaarkood ciidankii horaa laba boqo saddex boqol oo nin buu markii hore watay camar ibnu caas laba boqol oo nin buu markaa laga dabageeyey oo uu wato abaa cubayda ibn ljaraax muarikiinta qaarkood waxay tilmaamaan ninka la yidhaahdo camar ibnu caasna waxaa madax looga dhigay markaa wixii acraab ah iyo waxaasi oo dhan nimanka muhaajiriintana waxaa la yidhi hawato abaa cubayda bn ljaraax meeshii markii la isugu yimi nebigu wuxuu faray inay tataawaca isyeelo oo isaqbaloo saasi ku dagaalgala baa la yidhi qisaska la sheega waxaa ka mid ah salaadii yaa tukinaya laakiin ciidankii oo dhan camar ibnu caas baa yidhi baa la yidhi isagoo dee abuu cubayda raggii muhaajiriintii hore ka mid ah ayuu laakiin camar ibnu caas yidhi waar adigu madad baad ahayde taakulayn aniga laygu soo taakuleeyaad ahayde ciidanka anaa watay markaa imaamnimadiisa ciidanka anaa iskale buu yidhi anaa tukinaya isagaana tukiyey baa la yidhaahdaa waayo waata qisa lasoo tilmaamaa axaadiistu ay soo arooriso oo ku saabsan camar eh, ibnu caas meeshu meel aad u dhaxan bay ahayd baa la yidhi badan habeenkiibuu ixtilaamay yani waa jinaaboobay dabeetana salaaddii subax baa timi dhaxan hayru caadiya dhacaysa waana dee goob dagaaloo carabtaa ah bannaanadeeda ka mid ah wuxuu ka cabsi qabay markaa hadduu maydho inuu ku dhinto wuu iska gebagabaysta intuu gebagabaystay buu yidhi waa ina tukinaya waxaa la yidhi ma ninkaa gan jaraabaysan baa anagana tukinaya ee maydhana waayey wuxuu yidhi ilaahay sawka qur-aanku yidhi walaa taqtuluu anfusakum nafiihna ha dilina anigu biyahana ismari wakhtiga kan waa naftaada dile waa gabagabaysanaya gabagabadaasaa idinku tukinaya sidiibuu yeelo iska gabagabaystay dabeetna ciidankiibuu sidii ku tukiyey nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii lasoo noqdo laydhi ninka kani sidaana wuu sameeyey nebigu ijtihaadkiisana wuu usugay inay sax tahay haddii qofka muslimkii biyaha ay xadkaa gaadhaan uu ka boqo inay naftiisa waxyeelaan inay u bannaantahay markaa wayse iyo janaabo kay tahayba inuu ka intuu gagabaysto ama boodhaysto inuu dabeetana u iska tukado ciidankii muslimiinta ee dambe markii ay yimaadeen meesha tan ee ay weerar ku qaadeen waxaa la yidhaha nimankii gaaleed waxba may dagaalamin waa baxsadeen waana kala yaaceen xamladanina insha allah iyana waxay kusoo gebagabowday uun in ay muslimiintu soo guulaystaan ama nimanka carbeed ee hungurigu mar soo qaaday in la wada waabiyo oo aan cidina ka bixin waxaa kaloo laga faa'iidayaa bay idhaahdaan qofku wax hadduu ku fiican yahay in madax looga dhigi karo dad kale oo wax badan oo kale kaga fiican meesha tan goobtan dagaal waxa madax looga dhiga camar bnu caas inuu hogaamiyo maca daalik bay yidhahdaan qaar ka fadli iyo khayrba badnaa iyagoo jooga cumar iyo abibakar iyo raggaas iyagoo jooga ayaa looga dhigay waxaa la mida ah bay yidhahdaan khaalid bnu waliid iyadoo laga yaabo saxaabo waaweyn oo muhaajiriinaba raggan inay joogeen haddana khaalid baa la yidhi ciidanka hogaami marka macnaheedu maaha qofku hadduu cibaado iyo fadli badan yahay wax kasta inuu isagu dadka u horreyn karo taasi waa mid ta labaadna waxay leeyihin isagoo kii fadliga badnaa uu joogo mid mafduuloo laga fadli badan yahay haddana wuu hogaamin karaa dhibi kuma sugna wallahu aclam wabilahi towfiiq alhalka ku joojin